markaasi dee inay sanad bay wax ku warinayaan sheekhyadiisiibuu wax ka warinayaa dadkuna ay ka qoranayaano waa nin muxadisa xadaa sheekhyada badan ee uu wax ka warinayo cilmigooda qoro ka wada qoro waxaan saddex sheekh ahayn saddexdaa iska jiro saddexaasoo uu isba wax ka wariyo ha qoranin axaadiiooda axaadiiooda ictimaad ma laha markaa saddexdii muxuu yidhi laa taktuba qorintiibuu saddexdiibu u tafsiirinayaaye xadiida cubaydata bni mucatibin ninka cubaydat bnu mucatib la yidhaahdo xadiidkiisa ha qoran oo ninkaas waxa weeye waa nin daciifa waa bal ninkaa ha qoran kollay jarirna isla dabaqunbaabay ahaayeen markii dambena xifdigiisii xataa ikhtilaad baaba kuba yimi in bukhaarina meel buu dhacay kitaabkiisa dee tacliiqahoo adaaxi dhexdeed kitaab aladaaxi ayuu meel wax ku leeyahay dikri kuba leeyahay ee kitaabkan musliman hayniyo waxyaalahaas maba dhicin laakiin abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyobuu kutubtooda kuba sugan yahay bal ninkaa isagu waa nin daciife xadiidkiisa ka qoran buu leeyahay wasariya bna ismaaciila wasariy bnu ismaaciil oo xadiida sariy bnu ismaaciil ninka sariy bnu ismaaciil la yidhaaha isagana xadiidkiisa ha ka qoranin waa nin isagu ninkan ka dabaqa horeeyey oo dadkii taabiciinta ugu yaryaraa la mucaasarooday ama la waqti aha yaanay aragtiba u sugnaan bal maalan markaasna in waxa weeya waana nin matruuka weeye oo xadiidkiisa culimadu dee dacfi halkii uu hooseeyey ayuu kaba joogaa kitaabka ibnu maajaha ayuu ku sugan yahay uu riwaayo ku leeyahay qaadina kol waa noqday bal ninkaasba weeyaanoo kolkol de waxa weeyaan aad buu u daciif yahay sanadku ku jiraana waa sanad aad u daciif oo ninkaa xadiidkiisa qorinan oo kale alfiyada suyuudi baa waxaa dhacay wali abu hurayrata asariyu can da-uda can abiihi ayuma wahan adugo oo wuxuu ku soo daray asaaniidda aad u daciifsan ama awhal asaaniid asaaniidda kuwa ugu liita markii abu hurayre iyo asaaniiddiisa ay noqoto waa sanadka dee sarigaas oo dee daawuud kaba sii warinaya uu kuba sugan yahay walow ay dabcaadkii hore kitaabkee mandiqadeenna soo gaadhay waa manhaju dawinadar sharaxa la yidhaaho waa sharaxii ugu horreeya kitaabkaba lagu sharxayba dee talabaadna mandiqadeenna ka intaan dee waxyaalahan dambe imaan shaakir iyo kuwaas sharaxa manhaju dawinadar oo kale kaas waxaa dhacday weli abi hurayrata albusriyo waana khada kitaabka ku jira kollay kitaabkuna iska akhdaa badnaa asariyo waa magaca kan aan hayna sawaabkii halkaasay albusriyo dhacday dee ninkii matniga alfiyada suudiya sharaxa haysta waa bal matala magaciisu waa kan wasariy ibnu ismaaciil waa moxamed ibni salim ninka isaguna moxamed ibnu salim la yidhaaho waa nin isaguna kollay dee culimmadu ay aad u daciifiyeen walow xaafid daciifun uu ku daayey oo isaguna ninkan dambe la wakti ahaa oo dadkii siqaaru taabiciin la mucaasarooday ah tirmidina kitaabkiisa dikri uu ku leeya ama wax lagaga wariyaa waa ku sugan yihiin inta kale kuma sugnaa bal raggaa iska buu leeyahy waa rag ducafaa aad bay u daciif yihiin kuwa axaadiiooda ha kaba qoranin iska daataa cilmigooda ha ka qoranin laakiin wixii kale sheekadiisa ha qoron bal haddaba in waa inoo dhameeyey waxyaalihii uu sheekhu dee isagoo soo koobay uu halkan inoogu sheegayee ahaa bal dadkii ahlucilmiga ahaa xufaadii akhyaartii iyo culimmada khiyaartoodii kalaamkii ay kaba hadleen ruwaadda aan dee ehel u ahayn riwaayo aanay ka aamusinay dee sheegeen ama ay jarxiyeen marka waa khatimaytii bal sababtii iyo waxyaalaha keenay iyadoo ruuxa muslimka ah cirdigiisu see dhiiggiisa iyo maalkiisa oo kale xurmo uu leeyahay oo saa dhiiggiisa in loo daadiyo maalkiisa loo qaata aanay u bannaanayn cirdigiisiina in lagu tacadiya maadee dee laqde taasi aanay bannaanayn ay culimmadii haddana ruwaadda caynkana ay ugaba hadleen iyo waxa keenays ayuu dee horena waxbaan uga soo sheegnay ayaa sheekhu isagoo ka hadlaya wuxuu ihi markaa muslim qaala muslimun haddaba wa ashbaahu maa kii waxyaalaha shabahaya dakarna aan soo sheegnay oo min kalaami ahlilcilmi dadka ahlucilmiga hadalkooda ah dakarnaana kollay waxa weeyaan caidkun baa xadfan oo waa fadlo oo dhib ma laha maa dakarnaahuba asalkooda waxa aanu soo sheegnay waxa shabahaya oo ah waxa aan soo sheegnay min kalaami ahlilcilmi dadkii ahlucilmiga hadalkoodii ay hadleen ee fii muttahami ruwaati xadiidka ruwaaddiisa kuwoodii la tuhmayey kole min idaafati sifati ila lmawsuuf ay asalka waxaala fii ruwaati lmuttahamiina buu ahaa laaye macnaa ruwaaddii iyaga la tuhmayey been lagu tuhmayey hadalkoodii dee waxa weeyaan ku tacalluqsanaa iyo waa ikhbaari muwaramitaankoodii ay kaba warrameen dadka iyagu ahlucilmiga ahaa can macaayibihim ruwaadda muttahamiinta ceebaha ay leeyihiin haddaba kasiirun waa badan yahay oo uu ashbaahu dee mubtada ahayd kaiirunna waa khabarkii oo ujeeddadu waxba waanin soo aragnay weliba waa dheeraa baabku majmuuco fiican baan soo aragnay wuxuu leeyahay haddababa inta aan soo sheegnay waxyaalaha la midka ah ee isaguna ah raggii a'immada ahaa culimmada ahaa wixii ay ka sheegeen dadka ruwaadda ah iyo ceebahooday muujiyeen aan dee iyagu kuwa ruwaadda mutahamiinta ah een riwaayo u helahayne intan mahay aad buu uba badan yahay waa badan yahay yaduulu waanu dheeraanayaayo alkitaabu kitaabku bidikri haddii aan nidhaahno tatabuca oo waxyaalaha ururiya dee hadalku uu dheeraanaya kitaabkiiba xataa axaadiis isagoon kuma sheegin intan kitaabku yahayna waa ka badnaan kartaaba hadallada male ajaanibkaasa oo ballaanaa kitaabkiibaa dheeraan haddaan sii wadnoon sii sheegno cala waa ku xeeldheeraantiisa lagu xeeldheeraanayo sheegitaankiisii haddii aan wadno kitaabkiibaa aada u dheeraanaya dee kitaabkiina waa kii ninkii uu isaga weydiistay uu ahaa waa inuu koobnaado oo dee bal matalan usoo ikhtisaariyo wa fii ma dakarnaa waxaan sheegnay ay fii dakarnaa taa aan soo naqrinay ee ah a'immadii kala duwanayd hadalladoodii uu inoo soo naqliyay ruwaadda mutaahamiinta ay kaba hadleen kifaayatun kifaaya waxa ugu sugan liman ruuxii tafahama umuurahan fahmaya kallay dee lafdigan ama ficilkan tafahama oo tafacala wuxuu keenayaa tadriij oo waa dee faham shay bacda shay waa ninkii dee umuurahan ama dee kolkol maadaduna wax dee ruuxu isku kalifayo isku adkaynaya taasna way u timaadaa e bal waxa weeyaan ruuxii waa tafahama bacnaa waa liman fahima hada alamra shay-an bacda shay fahmaya u fiirsanaya bal taasoo kale intan kifaaya uguma sugan oo waa caqala waa la macnoune isagu kasay liman tafahama wacaqala madhab alqowmi waa qowmkan a'immada ah ahla xadiidka ah culimadii baabkan ah ama mawduucan ah madhabtoodii iyo dariiqadoodii fii maa qaaluu wixii ay yidhaaheen ee min dalika madkuurka kaba mid ahaa wabayanuu ay caddeeyeen ninkii isagu kasayay ee fahmayey a'immadan iyo ahalkan dee xadiidka dariiqadoodii iyo maslagoodii ay markay waxyaalahan kaba hadlayaan iyo dariiqoodii ay mareen ninkaa fahmayey intani way ku filan tahayoo dee majmuuco fiican ayuu ayimadii noogaba soo naqliyeen taasi waa midoo dee wixii lama wada tatabuci kara intaanaan ruuxii adigu jaanibkaa fahmayey ugu filan buu leeyahy markaa sheekhu wuxu uhi raximah llahu tacaala wainamaa alzamuu waxay u laasimiyeen anfusahum nafahooda ay u laasimiyeen raggaasi alkashfa faydid iyo caddayn can macaayib ruwaati alxadiidi xadiidka ragga warinaya macaayibteeda ama ceebahoodo dee waxaani waa dee imaka ceebtii unbaad waa imaka dee kolleyna waa sax macaaib imaka asalku ya un ahaayo markaa dee hamse ma noqonaysa hadday dee meelo qaarkood dhacdana kolle waxaan toosnayn xataa sida kelimada mashaa'ikh oo kale dee hamsadani ma toosno un oo kale marka luqa ahaan aan eegno waayo yadu du asal bay ahayd oo dee wixii ani ya asal ahayn sa dee iminka saxaa'if oo kale iyo waayo yo-i kumay jirinoo taas bay hamza meeshee tahay laakiin mashaayikh oo kale in mashaayikh la yidhaha mooye mashaa'ikh in la yidhaahaa dee markaa kolley waxaa nooc laxni bay noqonaysaa walow dee rag badan kutubtooda iskaga badnayd culimadan dee shiba alqaar alhindiyana ay iyaga taa kutubtooda aada iskagaba badantay inay taa isticmaalaan haddaba tanna waa taa baabkeeda can macaayib ruwaat alxadiid waa waxay u laazimiyeen nafahooda inay daboolka ka qaadaan ay faydaan ay caddeeyaan ruwaadda xadiidka ee de iyagu ceebaysan inay ceebtoodii caddeeyaan ooni bal maalan iyadoo ruuxa muslimka cardigiis dee u xurmo leeyahay xurmadaa dhiiggaysa iyo maalkiisuba leeyihiin dee xabti iyo markaa masala dee taasna meel khadiir ama khadar badan ayto halaag kama yimaado haddana waxay taa isu laasimiyeen iyo wanaaqil akhbaari akhbaarta kuwii soo naqlinayay oo waaftow ay uguna fatwoodeen markii la weydiiyey bidalika arrinkaa iyo in ceebtooda la sheegay xiina suuli markii la weydiiyey waa limaa fiihi waxaa kan ku sugan ee min cadiimi alkhadari khadarta weyna ujeeddadu haddaan dadkaa ceebtooda la caddayn kuwa aan riwaayo u helayn kuwa beenaalayaasha kuwa ayaan beenaalayaalba ahaane laakiin dee xifdigoodu xun yahay ee tawahum wax ku warinaya qaladkood iyo khada'oodu badan yahay xataa saalixiin iyo cubaada iyo zuhad haba noqdeen haddaan la caddayn dee waa khadar aad iyo aad u weyn baa ka ratimaysa waxyaalaha ay warinayaan waaba tan uu inoo sii cilaynayo wuxuu uhi id idani waa litacliil lianna oo kale ayay halkan noqonaysaa id cillia alakhbaaru akhbaarta iyo axaadiid fii amri ddiini diintan alka dee ahaatay ama xaal ay tahayba dee diinta amarkeeda ay kuba sugantaho ujeeddadu waa riwaayaadkan wararkan ku tacalluqsan diin ku tacalluqsani la mid maaha akhbaartii kale innamaa taatii waxay u imanaysaa oy la imanaysaa bitaxliilin xalilid xalaal wax laga dhigayo aw taxriimin ama xaraamnimo ayay ku imanaysaaba aw amrin ama amar wax laysfarayo aw nahyin ama nahyin wax layskaba nahiyayo aw targiibin ama shay khayra oo laysku dhiirinayo laysjeclaysiinayo aw tarhiibin ama se cabsigelin wax dee xun la ysaga digayo oo dadkii laga fogaynayo laga dheeraynayo dee sheegid loo sheegayo ciqaaba iyo waxyaalaha ka ratimaya ka dhalanaya daraaddeed si looga cabsado oo looga dheeraado umuurahaasay kaba dhalanaysaa kolle sheekhuna amarkii nahyigii iyo taxliilkii iyo taxriimkii wuxuu raaciyey tarkiib iyo tarhiibo waxaa markaa muuqata muslim oo kale ama xataa tarkiibkii iyo tarhiibkii xadiidka la warinayaa xadiid dee ama sugan inuu noqdo xadiidkaa dadkaa hiqaadka ay warinayeen inuu noqdee xadiidka xadiidkii daciifkaa ah, baab tarkiib iyo tarhiibna inaan loo xujaysanayn ama aan been loo qaadanahaynba taas ayaaba hadalkiisa dee imika inooguba sugan bal maalan kollayna dee barhkood culimada tarkiibkiiyo tarkiibka ka soo saaro oo yidhaha waa la warin kara haddaan dacfigu sii adkayn bal taasna way jirtaa dee kollay kutubtii musalaxaatan kusoo aragnay adigu wuxuu leeyahay waxaan arrintan khadar weyn baa meeshii ka dhalanaysa khadarta ku suga haddaan dee umuurahan la sheegin kii ceebta lahaa aan ceebtiisii la sheegin kii beenaala ahaa waa beenaala aan la odhan si riwaayadiisii looga fogaado arrinkaasna waxa weeye akhbaartani maaha war kaloo caadiya rasuulka ilaahay baaba markuu taa sheega yidhi ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad beenta aniga waxa weeyaan layga sheegaya ama laygu been abuuranaya been ruux kale lagu been abuurtay la mid maaha sababtu ruuxaas dee waa beeno waa iska caadi wax mafsado oo dad kala gaadhayo ka ratimayaa ma jirto laakiin rasuulkii ilaahay wax beenoo laga soo naqliyo loo nisbeeyo dadkana ay diin ka dhigtaan dhici kartana dee ilaa qiyaami saaca ama ilaa intaa diintu dee ay jirto lagu dhaqmo lagu camal falo fasaad kaa weyn baa ka ratimaya wax xaaraam aan ahayn oo dadkii xaraam loogaba dhigay ama xalaal ahayn oon xalaal loogaba dhigay waxaan dee waxa weeyaan loo diiday dadkoo nahyi iyo meesha intuu yimi ama la amray oo kale waa fasaad aad iyo aad u weyn oo dee waxaan diin baa diin lagaba dhiganaya haddaba arrinkaas weyn khatartaa weyn baa kuba sugan oo haddii laga aamuso dee waxaasaa meeshii iman marka wuxuu uhi faida kaana raawi raawiga hadduu yahay lahaa akhbaartaa warinayay laysa mid aan ahaanin bimacdinin waa asal aanu ahayn lisidqi run iyo walamaanati oo ruux run lagu yaqaano ammaano lagu yaqaano aanu ahayn macdinna dee macdinu shay waa shayga waxa meesha asalkiisa ah maqar u ah asaas waxa u aya taas kale sida dee kaleba taas waxa haddaba haddaanu asaas u ahayn ama asal aanu u ahaynba isagu dee run iyo ammaano uma bacdigeed iyadoo ninku aanu saani hiqa anugu aanu ahayn ujeeddadu uma bacdigeed aqdama uu ku dhiirado cala riwaayati warin canhu ruuxa wax laga wariyo man shaksi aqdama macnaa ijtara'a weeye oo uu ku dhiirado cala riwaayati warin canhu kaa aan macdin sidqi iyo ammaano u ahayn riwaayadii wax laga warinaya uu ku dhiirado man qad carafahu ku gartay oo ku garanaya hadeeg inuu daciif yahay buu garanaya haddana waxbuu kaba wariyo waa ku dhiiraday walam yubayin aanu caddaynna maa wixii fiihi isaga ku sugnaayee jarxi ahaa ligayrihi dadkii kale aanu u caddayn oo ninkaasi dee hadduu majruux yahay ama jarxi meeshii jira aanu hayrkii u caddayn kayrkaasoo miman dadkaba mida jahila ka jaahila macrifatahu waa dadka aan garanayn ee macrifadiisa ka jaahila aan u cadayn kaana ruuxa caynka wax ka wariyey en caddayn sharxigiisii ciddii ka jaahilkahaydna aan uba sheegin aasiman mid ku dambaabayuu noqonayaa bificlihi ficilkiisa iyo warintaa uu kaa wax kaba wariyey dalika ficilkiisa caynkaasa haashan mid khiyaansaday buu noqonayaa licawaami lmuslimiina dadkii muslimiinta cawaamtoodii waa dadka aan khaasada ahayn ujeeddo dadka aan waxyaalahan macrifada u lahayn xataa cilmi kale haba noqodeen ruwaadda iyo riwaayaadkaada aan kala sooci karahayn bal markaa kuwaasna way soo gelayaan dee dadkii caamada ahna way soo gelayaan ee waxaan iyagu warin dee maqlaye iyagu marka loosoo lasoo gudbiyo kuwa camal falayay nin khiyaansadoon uba naseexeen buu noqon dee qishiguna min qashana falaysa mina baa rasuulku yidhi waana qishi ka xun raashin yar iyo waxyaale iyo wax la iibinayo ceeb lagu qariyo kan diinta ayaa kaba xunoo kani waaba dee fasaad aad iyo aad u weyn baa meeshii kaba ratimaya kaas waa qishi ama ruux yar markaa ruux keliya kuba koobnaan kara dee nasiixadii waajibka ahayd ee rasuulkuna yidhi addiinu annasiixa oo diintu waa nasiixo uu yidhi oo muslimiinta nasiixo a tiina waa lagaba tegay taasoo ruux nasiixadii ka tegay noqon ruux qishiga iyo khiyaamadaa la yimi buu noqon sababtuna waa tanoo tanna waa litacliil min idcille laa yu'manu loogama aamin aha calaa bacdi man dad barhkood samiica maqlay tilka alakhbaar riwaayaadka caynkaasa cidda maqashay an yastacmilahaa inuu ku camal falo aw yastacmila bacdaha dee kollay way dhacaysaa kol hadduu arrintuu xadiid yahay oo halkan dadkii lagu wacdiyo loo sheego lagu dhex faafiyo oon loo sheegin dee xaaladiisiina loo caddayn dadkii iyagu waxaan maqlayay waa lagu camalfalaya ama dhammaan baa lagu wada camalfalaya ama qayb ka mida ah lagu camalfalaya iyadoo hadda le tadayud ahaan iyo marka ilaah aad ugu dhowaatidba waxaan looguba camalfalayo walacalaha dee kol hadday akhbaartu noocaas ooto dad aan hiqaad ahayn warinayeenna waxaaba laga yaaba akhbaartii guud ahaanba aw akhara ama inteeda badani waxyaalahaas dee dadkaa manaakirta dadkaa dee riwaayaadka munkarkaa wariya ama kuwa mutahamiinta ay warinayaan inteeda badani akaadibu inay beenaba tahay ayaaba laga yaabaa oo la asla lahaa asal aan uuba sugnaanin bal markaa wuxuu leeyahay arrinkan culimmadu ay iyagoo garanaya xurmadan dee ay leedahay acraadu iyo waxa ka ratimaye dembi weyn tacaddiga xaggaa lagu tacaddiyaa kol haddaan musawiq sharcigi jirin musawiq sharcigi jirin in dee iyagoo taa garanaya haddana tan waxay ugu dhiiradeen oy dadka caynkana ay ceebtoodii u sheegeen oy dadkiina ugaba digeen ama fatwo ha noqota ama xukum iyagu ay marka horeba toos u sheegeenba haba noqotee sababta waxa weeyaan akhbaartan fii amri ddiin la mid maha akhbaarta kale waxaa meeshii ku sugan oo dee iyagii ay kulansanayaan taxliil iyo taxriim iyo umuurahan kaleoon markaa dadkii maqlayeen loo sheegin dee xadiidaan bay u qaadan rasuulka ilaahi xadiidkii bay u qaadan markaasay ku camalfalayo kuba dhaqmi wixii oo dhici karta inuu beenba yahay aan asalba lahayn haddaba arrinkaas weyne iyo khatartaa weyne kaba imanaysa ama mafsadada weyne kaba ratimaysa ayay culimmadu umuurahan ugaba hadleenoo bal markaa waxa weeye dee waanataan markii horeba soo marray inay waajib tahay taasi daruuradan ah siyaanatu shariica almukarama ayaana keenaysa waana nasiixo ilaahi iyo rasuulkiisa iyo muslimiintiiba naseexay deebana markaas ayay noqon kiibadii iyo xantii xaaraamta aydna ma aha laakiin dee muhimku waa inuu waxa weeye dadkii fudalada iyo akhyaartii ahlalwarac taqwada badan lahaabaa waxaa laba imanaye laakiin muhimku ruuxan ka hadlayaa waxaan waa inuu macrifadeedii leeyahy horta aqoonteedii leeyahay taasi waa mid waxaana wuxuu hubo waa inay tahay gees kalena oo bal arrinkana isaga naftiisa ruux siqa oo lagu kalsoonyo qowlkiisa la aqbalay inuu yahay e haddii aanu isaga naftiisa qowlkiisa la aqbalahayn oo kale dee wax sheegsheegiisaasi waxa la markaa uu taraya maba jirto dee isagiibaa markaa ruuxii dee waa inuu yahay horta asbaabtii jarxiga keenaysiiyo wixii ruuxa lagu jaraaxayn lahaa ama aan dee jarxi gelahayn waa inuu garanayo macrifadaa way leeya isaguna sidiisa iqo iyo ruuxa qowlkiisa la qabalo waa inuu yahay dee wuxuu ula imanayaana nasiixada iyo diinta ilaalinteeda ay tahay ee ruux ceebayntii iyo dacnintii iyo wax ka sheegii aanu noqon bal markaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala bal taasi waa mid horta welibana wuxuu leeyahay taasi horta way jirtaayo dee arrintaa weyn baa jirta gees kalena akhbaartan faraha badan ee daciifka umaba baahnin axaadiidii saxiixayd ama xasanka ahayd ee rasuulka ilaahay xaggiisa laynooga soo naqliyay ama inooga sugnaatay ayaaba aad u badan oo aynaan dhammaynba karahayn aynaan ku wada camal fali karahaynba marka baahi kaloo loo qabaana waxaan maba jirto oo wuxuu yidhi macaana alakhbaari iyadooy jirto akhbaartii asixaaxa saxiixa ahayd ee min riwaayati hiqaati dadkaa lagu kalsoon yahay riwaayaadkooda kaba mid ahayn waa ahlilqanaacati waa qanaacada ujeeddadu dadka iyaga lagu qancayo lagu kaaftoomayo xadiidkooda xifdigooda iyo itqaafkooda iyo cadaaladooda dhan daraaddeed waa dadkaasi ahlulqanaaca leeyahay oo ujeeddada waa dadkii lagu qancayay lagu kaaftoomayo xadiidkooda maxaa lagu kaaftoomayaaba dee waa xifdiga badan ay leeyihiin itqaanka ay leeyihiin cadaalada ay leeyihiin baa loogu qancaya lagu kaaftoomaya haddaba dadka caynkaasee waa dadkii adigu mardiyiinta un waa dadkii cuduusha ahaa ee dee hiqaadka ahaa in waxa weeyaan axaadiisii dee iyaga saxaaxaydee xaggooda kuwaasi ay warinayeen akharu mid kaba badan weeye min an yudara in loo baahdo ilaa naqli man laysa biiqatin ruuxaan iqo ahayn naqligii waayo ruwaadaa iqaadkaa aad u badan axaadiidaa dariiqoodii inoogu sugnaatayna way badan tahay wax baahi oo loo qabo dadka in wax laga wariyo ama axaadiida caynkaa la wariyaa maba jirto dee tan baaba aynaan dhammayn karahaynba camalfalkeeda iyo xifdigeeda iyo dabdinteeda aynaan dhammayn karahayn oo akaru min an yudara axaadiiaasi way kaba badan tahay akhbaartaa sixaaxii in loo baahdo ilaa naqli man laysa biiqa la yidhaho dee halkan ay inagu yeera kuwan ku buuxinaynaa ama kuwa soo kordhisanaynaa ku aan iqa ahayn naqlintii iyo riwaayadii walaa maqnacin waa meel mawdic qanaaco ama lagu kaaftoomana aan ahayn oo isaga ruux riwaayadiisa lagu kaaftoomi karo lagu qancayana aan ahayn marka wuxuu yihi sheekhu isagoo bal asbaabihii dadka ku xambaarayay inay riwaayaadka caynkaasa badsadaan inoo sheegaya walaa axsibu u malayn maayo kahiiran in badan oo miman dadkaba midaya duul yucariju macnaa min annaasi yucariju u leexanaya ama isku dultaagaya ku joogsanaya uun adigu dul joogsanaya oo adigu xaggiisa u leexanayo waxaan dee is-ag urursanaya man yucariju min annaasi calaa maa wasafnaa waxaan soo samaynay oo carraja cala macnaa aqaama bihi weeye ama aqaama caleyhi waa ku nagaaday oo korkiisa kuba nagaaday weeye dadkan ujeeddadu riwaayaadkan urursanaya waxyaalahaas uu ihtimaamaya u cinaayoonaya in badanoo kaba midi anigu u malayn maayo man yucariju min annaasi calaa maa wasafna waxaan soo sifaynay min hadi laxaadiidi axaadiian adicaafi dicaafka ah iyo walasaniidi asaniidan almajhuulati aan la aqoon kuwa u ihtimaamaya in badanoo kaba mida oo wayactadu kollayna dee cibaaradii aynu hore usoo sheegnay inay cibaaraadkeedu yar meel qaarkood yar qumuud iyo kala dheer hadalkii dee mubtadiintu meel dhaco ama wixii dee san oo kale ficilki iyo waxyaalo dee wixii kale hadalka taam yeelayana ay dambeeyaan oo kale kole waa meel muqadimad ay dhacdayba u maayo buu leeyahy kaiiran in badan oo miman dad mida yucariju leexanaya min annaasi dadka xaaluu kaba mid yahay calaama wasafna waxaan soo sifaynay ku dulnagaanaya urursanaya ee min alahaadii axaadiii dacaafa axaadiian daciifkaa kaba mida iyo walasaniidi almajhuulati asaniidan majhuulka oo wayactadu tirsanaya ictibaarinaya weeyaanoo ictada shaya macnaha waxa weeyaan waa ictada waa dee wuxuu uu tirsaday weeyaan oo wixii qiimo iyo ictibaar buu u yeelayba haddaba wayactadu tirsanaya tood weeye biriwaayataa warinteeda uu wariyo bacda macrifatii intuu gartay dabadeed bimaa fiiha waxa iyada fiigeeda kuba sugan akhbaarta oo min atawahuni waa dacfi waa isla macnuun wahniguna waa waxa weeyaan adugu waa dacfi malaa tawahunkana wuxuuga cabirayar tagiir si u faa'iideeyo waa dacfi iyada ku suganba ah anugu inuu dee waxa ku xambaaray inuu yahay ilaa ana aladii kii inuu yahay uun mooye yaxmilu ku xambaaraya calaa riwaayatiha inuu taa wariyo walictidaadi biha uu iyada tirsaduuto markaasoo uu ictibaariyu dee waxaan uga ihtimaamuu qaato inay tahay waxa weeyaan waxa ku xambaaraya inuu yahay un mooye iraadatu takahuri badsasho doonitaankeed iyo waqasadkeed bidalika waxaa iyo riwaayaadka urursan iyo cinda alcawaami dadka cawaamta agtooda inuu waxaan ku badsado loo arkan in axaadiis badan riwaayaad badan inuu yahay un mooye dadkaasi ay u arkaan sida hadalkiisa dambe oo soo socota marka waxa weeyaan walaa axsibu kaiira muxuu u malayn maaya buuhi man yucarij hadalkii wad maxaa ilaa ana ladii kii inuu yahay u mooye oo halkan baa bal <laughs> ridaynaa waa wixii uu malaynayay dee ficilkaasoo kale mafcuulkiisii ama jumladan dhacaysa ilaa ana ladii kii inuu yahay un mooye wax kale uma malaynayo weeye yaxmiluhu ku xambaaraya calaa riwaayatiha axaadiiha daciifkaa inuu wariyo walictidaadi biha ka ku xambaaraya inuu yahay un mooye dee iraadatu takaur takaur badsashadeed ama doonitaankeed weeye oo waxaan ku xambaarayaa in yaxmilu dee faacilkeediina waxay noqonaysaa iraadatu takathur bay noqon takathurkuna waa wixii oo la badsado oo ujeeddadu dadka agtiisa ay u arkaan nin riwaayaad badan axaadiis badan oo boqolaal iyo kumayaalo warinaya inuu yahay oo taas waana dee qaran xun oo faasida waa adduunye doon iyo waxyaale magacdoon buu noqonoo waa nooc riyabay taasna noqonaysaa xadiidkii dee macruufkaana waa kii ruuxa cilmi barta alaha ilaahay loogu dhawaadaa ee wuxuu baranayaa in carad adduunyo caradkii adduunya magaciibaaba noqonaya dee waxa weeyaan janno inaanu raayaxadeed helahaynba iyo wali an yuqaala in la yidhaaho ma akhara alla badana maa jamaca fulanu badana maa jamaca wuxuu ururiyey fulanun hebele min alxadiia xadiia waallafa uu isu geeyey ee min alcadadi waa cadad waa min alcadad waa tiro de iyagu axaadiiha in intaa la yidhaaha un ayuunbaa filayaan u malaynayaa buu leeyahay oo ujeedadiis waxa weeyaanuun dee axaadiiii daciifka ahayd qiimo ma laha axaadiiii saxiixayd ama xasanka ahayd baana lagaga maarmayaayoo badan oo wax baahi oo loo qabaa ma jirto rasuulka ilaahay kol haddaanay ka sugnaynna dee wax lagu camal fali karayana aanay ahayn ruuxu inuu ihtimaamo ma haddaba wuxuu leeyahy dadka waxyaalahan urursanaya jaanibkaa riwaayaadkaa badsanaya in badan oo kaba midi dee malaha barhkoodii wax kalaaba dhici karta inay taasay tahay ee in badan oo ka mida waxaan filayaa waxaa ku xambaaray inuu yahay waa iraadatu takahurun wax kale maaha waa in la yidhaaho dee riwaayaadkiisan iyo waxaan iyo dadka caamada iyo waxaa agteeda inay dee ay noqdaan magac ku yeesha lagu qadariyo la yidhaaho waa nin cilmi badan waa nin axaadiisa uu warinayaiyo inta uu haya ay aada u badantahay inay intaasun baabaan filayaa buu leeyahay waxa isaga kuma xambaaray inay tahay marka wuxu uhi sheekhu waman dahaba ruuxa taga fi lcilmi cilmiga fiigiisa hada madhaba oo ninka dee cilmi baranaya ama ahlu cilmiya qaradkiisa iyo ujeedadiisu ay tahay waxaa magacdoon ay tahay iyo waxyaalahaas oo xataa dee waa isagoo wax daciifaba ah ursa adigu magacdoon iyo arrintiisu ay tay iraadat takathur adigu fi lcilm iyo in manzilo uunku dadka agtooda kuba yeesho lagu ammaaniyo waxaa ujeeddadiisu ay tahay cilmiga dariiqu u baranayaba ay taa tahay oo wasalaka maraha ada ariiqa dariiqaa mara falaa nasiiba lahu fiihi falaa nasiiba nasiib uguma sugnaanin lahu isaga fiihi fi lcilm oo dee cilmigii fadli badan buu lahaa waxaana fadligiisii kolley axaadiisii badnaydaan gaarana kaba mid ahaa dee ruuxa dariiq mara cilmi uu kuba dalbayo ilaah baa subxaanah wa tacaala u dhib yareeyo dariiqii janno man yuriid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin oo ruuxaa diintii bartay fahmay inuunu khayr weyn ilaahay la doonay uba uu yahay iyo dabal axaadiidii kala duunayd iyo fadaaisha kuba soo aroortay haddaba wuxuu leeyahy ninka qaradkiisuba taa yahay takahur iyo dalabkii iyo urursi iyo dadka ha kugu ammaaneen iyo dadka agtooda mansilo aad ku yeelatid ujeeddada wuxuu baranayaa yahay dee cilmigiiba nasiib kumala horta fadligaasna shaqo kumaba laha bal dee waciidkaa weyn baa soo arooray oo waaba man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhullah allahi laa yatacalamu ila liyusiiba biha carada min addunya lam yajid carfa aljanna iyo xadiidkii kale kitaabkaba ku sugnaa saxiixa muslim saddexda naar gala kuwa ugu horeeya dab lagu shido kuwa ugu horreeya inuu mid ka mid ahaa ruux dee cilmi bartay oo wuxuu u baranaya ahayd in laydhaah waa caalim qur-aankii buu xafiday qaari buu noqday wuxuu taasuu leeyahay waa in laydhaah waa qaari ee hadhow marka ilaahay la hor keenana ee ilaahay uu nicmooyinkii ugu nicmeeye badnaa uu xusuusiiyo ee uu wada garto wixii markuu wada garto ilaahba wuxuu ka odhanayaa maxaad waxaa kaga camal fashay oo dee waa nicamta kugu nicmeeye waa shukrigeediiyo u odhanaya dee tacallamtu fiika alcilma oo kale ama qara'tu fiika alqur'aan jawaabtaa maxay noqon been baad sheegtay ee tacallamta alcilma liyuqaala qaalim waqad qiil ama liyuqaala qaari waqad qiil markaasaa naar loo jiidaya waa kuwa ugu horreeya naar lagala dadka muwaxidiintaa haddaba wuxuu leeyahay dee arrinkiisu markaa wax nasiibu ku leeyahay hadday tahay fadli ahaan ma jirto iyo dee sharafta iyo magaca ay leeyihiin iyo dee fadliga aakhira bal ciqaabtaasaaba u taalla wa kaana wuxuu ahaanayaa bian yusama ruuxa in lagu magacaabo jaahilan in la yidhaha waa jaahil ruuxa caynkaasi qaradkiisu taa yahay in jaahil lagu magacaabo ayaa awlaa kababa mudan min an yusaba ilaa cilmin ruuxa caynkaasa in cilmi loo nisbeeyo oo la yidhaha waa nin caalima ama culimmadu kaba mid yahay wuxuu kaga mudan yahay oo uga dhow yahay in la yidhaha waa jaahilba bal adugu in markaa taas buu leeyo arrinku waxa weeyaanuun xaggan jarxinta ruwaaduna waa dee siyaano shareecadii la ilaalinayo la daafacayo dembi shariica ee xantii xaaraamtahayd maaha waa nasiixo in saasaanay culimmadii iyo akhyaartii iyo dadkii ahlal ahlalwarac ahayd ay umuurahan ulaba yimaadeen dee waana sababtuna jarxigan mafsadee ruux haddii waxa weeyaan san la jarxin waayana mafsadada weyn ee uu inoo sheegay ayaa kaba ratimaysa oo kaba dhalanaysa dee markaa wuxunbaabay tay dee ruuxii ehelkiisa ee waxaan ehel u ahaa ee macrifada u lahaa isagiina iqo ahaa ruux lagu kalsoon yahay dee marka qaradkiisna taa yahay waaba shay waajibu gudanayaa ee xan maaha dembina maaha umuurahaasna waan sooba marnay bal taas weeye sababtay markaa waa si aan fasaadkaa weyn xaggii diineed aan uguba iman dee dadkan iyagu riwaayaadkan daciifka iyo waxaa urursanayana bal xaaladooda wuxuu leeyahy intooda badan dee waxaasun baa kuwa xambaaray dee waqtigii hore ee riwaayaadkaasna ay badnaayeen dee muhimku imakana riwaayaadkii berigii waa jiraanuun kutubtii fiqigay ku sugan yihiin kutubtii xadiidkay ku sugan yihiin tafsiir bay kuga sugan yihiin dee kutubtii kale tarkiib iyo ama raqaa'iq iyo markaa manaaqib iyo taariikhiyo iyada hadalkeed badaaba oo marka waxay tahay in ruuxii daalib cilmi ahaa ama ahlu cilmiga ahaa inuu bal waxyaalaha isna ihtimaam u yeesho cinaayo u yeesho oo bal had iyo goor kutubta culimmadu ay waxyaalaha ku kala caddeeyaanba uu inta badan idilaaciisa badsado marka waxaana aada u muhima kutubtii fiqiga ahayd muxadisiintii haddii dee macrifo ilaah rag badan oo fuqaha ahaa xadiidkii daciifkaha iyagoo dee xujaysanaya ama barkood macrifo ha noqotay waxyaalo kalaha ha noqotee ayaa kutubtoodii ay kuba sugan tahay markaa kutubta waaweyn intooda badan a'immadii xufaadda ahayd waxay u yeedheen axaadiisoodii takhriij bay u yeedheen ay kaga hadlaan axaadiidta kutubta fiqiga kuba soo noqnoqonaysa iyagoo waxa weeyaan darajadoodii balle waxaana iska jirta dee kutubta qaarkood aan madhab dee gaara kuba madhab kasta looga faa'iidaysan karo oo imaamkan weyne zaylici mandiqadeennan ahaa waa zayl cadabaa way nisbadiisu tahay markaas waxa weeyaan nasburaayihiis oo kale walow kitaab fiqiga xanafiyada ah oo hidaaye laydhaah uu takhriijinayay haddana marku waa nin aada u munsifa tacasub asal ahaan maba laha madhabtiisa iyo waxyaala u tacasubo malaa mandiqadana beriga xanafiya bay ahayd ma garan kara sheekhu inuu halkan ku dhashay iyo inuu dee masar ku dhashay horta dee masar buu kuba dhintay waayo taariikhdiisa hore kutubta ma dhigayso nashadiisa hore kuma sugno waxaad moodaa inaanu markaa halkaas aanu kuba korin markaasu markuu dhigto ee uu dhammeeyo wixii dee bal xanafiye oo kale daliil iyo xujo u noqon lahaa oo dhiganaya si insaaf le isagoo usoo dhigana markaa kitaab muhiimaan leeyahay oo dee dhammaan laga fahaysto marka waxyaalo badan oo axaadiidta kutubta fiqigaa socdaa ayuu darajadoodii iyo umuurahoodii caddaynaya kitaabkiisana xaafid ibnu xajar baa ikhtisaariyey kitaabu markaa addiraaya ku magacaabay oo dee fi ikhtisaar ilhidaaya oo mujalad lagu madbacay ama laba juz oo isku mujalada oo uu soo ikhtisaariyay baa jira waxaa kaloo kutubta muhimkaa ah, markay fiqi noqoto fiqiga shaaficiya ha noqdee laakiin had iyo goor kutubtii fiqigaad halkana iyadana waa si caama ah ayaa looga looga faa'iidaysan karaa kitaab xaafid ibnu xajar leeyo talkhiis alxabiir laydhaa waa sharaxa weyne raafici ee uu wajiiska khazaali ku leeyahay buu wixii axaadiisee dhacay buu sheekhu takhriijinayay laakiin habku u takhriijiyey isagoo kitaabka nasburaayana kaba faa'iidaysay ayaa ahayd dee hab guud ahaanba in si guud ruuxu fiqi axaadiisii kuba imanaysay waa kitaab jaamica talkhiis alxabiiro dee dabcaadkii ugu horreeyey laba mujalladi bay ku madbaceeyeen ama juz ahoo midba ay israacsan tahay laakiin dabcaadka dambe imaka shan mujalladi adigu si fiican loo taxqiijiya intaa way kaba badan tahay bal kitaabkaasna oo kale irwaaulqaliilkan uu leeyahay albani isaguna kitaab xanaabila ayuu takhriijinayay laakiin dee axaadiisani waa baab in ruuxan madhab baa loo xujaystaa madhabtii kale waxaa dhici karta inay kaba jawaabaysa ama iyadna uu xujaba u noqdo oo markaa waxaan leenahay waa kutub madhab kuma xidhnee aan ka wada faa'idaysan karno irwaa-ulqaliilka isaguna waa dee waliba kutubtan mucaasiriinta takhriijka waa dee kutubta uguba mudan buu yahay kutub kala duwanna way jirta xagga tafaasiirta oo kale iyadana kutubta waaweyn sida zamqshariya kiis iyo waxyaalo ee xaafnu xajar iyo zaydaciya way wada takhriijiyeenoo waanabay jirta kutubtan axaadiisna dee waabay iskaba badan tahay bal marka waxaan leenahay ninka ixyaa culumudiin daalacanayo xadiidka daciifka ugu badan yahay waxyaalo badan oo mawduucina ay dhacdo sheekhu iyo aqoon saasa macrifo saasa umalahay nusu fununta kale ku ama ahayn oo kale wuxuu leeyahay ciraaqi kitaab yar oo la socdo oo haamishka lala madbaceeyo aad u nafci badan oo almuqni can xamli asfaar fi lasfaar la yidhaaho ujeeddadu haddaad exyo daalacanayso kollay kama maarmaysid inaad kitaabkaa kale la eegto wax kastuu soo qaaday waayo isagu meel kuma tiirinayo xadiidkiibuu soo dhigan isagii hadduu asal leeyahayna waa sheegaya ciddii warisay haddaanu asal lahayna waa sheegaya waana kitaab yaroo gaarna ayuu madbacey maktabada muntadaan ku arkaya isagoo saddex majaalada laakiin la madbacaysan tan oo kale imakadaan maqlayba malaa jaamica islaamiya rasail magister oo majmuuca dalaba loo dhiibay ayay wadeen dee dhowr kun oo xadiis baaba dhacay oo dee mooye in la dhameeyen kale taasi laakiin waa la waday beryo dhawe <clears throat> bal marka waxaan leenahay kutubta takhaariijtu aad bay inoo anfacaysaayo in looba ihtimaamo waxaa kaloo iyadna aad u mudan kutubtan kale axaadiidtan carabada dadka ku shuhrowday ay amadu kaga hadleen waayo waxay jirtaa waxaa la maqlo waa cidkiibaa laga maqli khadiibkiibaa laga maqli kutubtaasa iskaba iman waa axaadiida shuhrowday oo kolkol dee aan meel ay dee ku sugantiina aanad garanahayn oo kale kuwaasna bal kutubta ugu mudan kitaabka sakhaawiya almaqasid alxasana la ydhaah walow iyo iyo kitaab isaga uu asal u yahay laakiin ka weyn oo kashfu lkhafa wa muzilu lilbas la labaduba way madbacaysan yihiin dee mukhtasaraadka ah na maqaasidkuna waa madbacaysan yihiin bal halkii labada kitaabeen tilmaami lahaa oo ujeeddadu axaadiidan dadka dhex ku dhex faaftay had iyo goor shuhurowday ayay soo dhiganayaan oo markaasi ciddii ay bal halku ku sugnaayeen hadduu asal leeyahay haddaanu ciddii warise sheegayaan oo bal muhimku waxa weeya waxyaalihii way badanyihin laakiin aad baa loogaba shaqeeyo dee taasi kutubta mawduucaadkuna iyaguna dee waa baabkeeda waxyaalaha mawduucaadka kuwa ay kuba ururiyeen kutubta taraajimtuna kuwa roonrooni markay ninka daciifkaa dhigayaan axaadiidii dariiqiisa laga warinaya amtilo soo qaataan bal markaa umuuruhu waxay dee laynooga baahanyay cinaayiya ihtimaam jaanibkaas ama iilaaceenu maha dee waxaad akrisanayso waxaad qaadan karto daalacan karto oo umuuro ama markay dee ishkaal kugu yimaado aad markiiba ama aad wax maqasho aad ula laabmi karto bal taas weeyo imakana xataa duruqa interneted iyo waxyaalahaasna waxyaala badan ay dhib yareeyeen iyo aqraastan la ururiyey kutubta dhan lagu ururiyey na way iskaba jirtaa bal waxaan leeyahy inu ihtimaam in jaanibkaan u ihtimaamno halkan sheekhu wuxuu ka bilaabaya haddii a la yidhaha masaladii shahiirka ahayd bukhaari iyo muslimna kollay aragtidooda ay ku kala dunaayeen waa masaladii xadiidka mucancanka ah xadiidka can lagu wariyo dee hadalka waa dheerayn sheekhuna doodiisu aad u adag aadna uu radiyayo si daran uu radiyayo ayuu ku bilaabayaa ciddii kale qowlka lahayd ma magacaabayo bal markaa waa masalo dee weyn oo markay noqoto xadiidka mucancanka iyo madhabihiisii iyo muslim khaasatan si usoo dhigtay iyo horaan muqadi hordhacyadii aan kitaabka usoo samayna aan u sheegnay waxyaalaha muqadimada kolkol malaaxid noqon kara inay tahay yar nooc dee tashadud adag inuu jaanibkan muujiyey oo dee si aad u adagoo aadna u fogeynayo aadna u radeeyo kana dhigaya qowl aan qiimaba lahayn ruuxa caynkaasna ruuxaan dee hagaagsananba ama ruuxaan dee qowl dee adigu adigu dhamashanacad adigu si daran buu ula radeeya inay taasi yar ahayd noocyada dee la odhan kara waa mulaaxadaad muqadimada ah insha allahu tacala sidaa daraaddeed hadalku gees inoogu wada socdo on u kala googeyn inaan horudhac uga dhigin halkan aan caawa casharka ku daynaya si taasi ay noogu bilaab doonto allah subxaana wa tacaala calaa bal halkan waxay inooga bilaami doonaa iyadoo kollay muqadimada qaybihii ama qaybtii ugu dambaysayba ay tahay ayar dheeraato muxaawaro iyo dood ama niqaash muslimuu la gelayo shaksi aanu inoo magacaabin masaladuna ay tahay dee uu isagu muslim uu aada u radeeyo ciddii balqowlka qowlkaa taa kuba tagtay masaladii xadiidka mucancanka ah ama waa xadiidka sanadkiisa labadan raawiye kala warinayo aanay caddayn dee ama raawiga hore aanu caddayn samaacuu kan kaba maqlay iyo wixii dee bal alfaadihi lagu garan jire uu can fulan yidhi bal taas waxaa xukumkiisu yahay waxaa lagu xambaarayo dee haddii uu mudallis yahay waa gaar ee marka aanu mudallis ahaynba maxaa shardiya ee loo shardiyayaa si itisaal loogu xambaaro iyo mowqifka ee musinaya jaanibkaasba markaa kolley dee waa ixtijaaj ka dheeraan doona qaybta hore wuxuu soo naqlin doonaa <clears throat> kaasuu weliba dee si aada u radi ama adag uu radiyayo bal uu ku tilmaamayo inaanu dee waxa weeyaan cilmigan iyo xadiidka sheegasha un arrintu ay tiyo intixaal dee nin khibro ama rusuukhu leh aanu ahayn bal taas hadalkiisa uu kuba bilaabi doono qowlkaas iyo qowlkaas inuu qowl mudaraxo oo mukhtaraca uu yahay buu ku bilaabi doonaa iyo bal qowlkiisa suuraynta iyo waxa uu qabo wuxuu raacin doonaa haddana bal radintii uu qowlkaa radeeyey waxaa dheeraan doontana istidlaalkiisa uu bal waxyaalaha qowlkaa radeeya uu daliishanayo marka iyadoo ay qeybtii ugu horraysay aan caawa arki doonno haddii aan la yidhaaho hadalkuna uu iska dheeraan doono ee radinteen uu radiyayaa bal culimmadu waxyaalaha ay yidhaaheen ky waa kuma laakiin bal hamigeennu caawa wuxuu noqon doonaa qaybtan hore iyadoo aynu horeba muqadimada uga soo hadalnay in dee kolkol asaaliibteeda ama habkan uu kuba warinayo kalaamka usluubkiisu kolkol qumud uu kuba sugan yahay bal inaan umuurahaas aan dabdinno aan eegnana wejka istidlaalkiisa istilaabkiisaa dheeraan doono dee cashar labada cashar ee dambena waa inoogu jiri doonaa haddii aan la yidhaho kollay inahaasay ku dhammaan doonta haddii aan la yidhaaho bal dabadeedna qowlkan ama jawaabtii iyo culimmada ay kaga jawaabeen iyo ciddii masaladan kaba hadashay si guud iyo meelahan kaba heli karnayo umuurahaasna iyada waan dambaysiisanahay caawa kollay hamigeenu wuxuu noqon ama arrinta ugu weyne inaan bal cibaaraadkiisan iyo hadalka suu u suureeyay iyo sa u dhigayo un bal aan umuuraha iska yar dabdino un <clears throat> kaa wuxuu yidhi imaamku raximah اllahu tacaala waqad takallama way hadleenoo bacdu muntaxili اlxadiidi xadiidka kuwii u nisbe sheeganayay sheeganaya weeye ee inay ahlu xadiid yihiin ama macrifada iyo aqoonta ay u dee leeyihiinba bacdigood oo min ahli casrina dadka waqtigeennan waa zamankiisii kaba mid ah fii tasxiixi اlasaniidi wa tasqiimiha muntaxiriidii baan iskaga ama waxa weeyaan aan ku tacallujinaynaa oo waqad takalama waxay way hadleenoo macnaa way ka hadleen bacdu muntaxiri alxadiidi xadiidka kuwa sheeganaya ee dee isu nisbaynaya inay ahlulxadiid iyo cilmigaa khibre ay u leeyihiin bacdigood oo min ahli casrinaa casrigeennan iyo zamankeennan ehelkiisa ka mida fii tasxiix alaxaadiid tasxiix alasaniida asaniidda tasxiixeeda sheegan waa intixaalkoodi waxay sheeganayaan axaadiida sixadiisa waxay ka hadleen wuu inoo dambeeya sheeganaya dee macrifada iyo aqoonta ay u leeyihin axaadiid ama asaniidda tasxiixeeda iyo macnaa xukumkii la xukumayay inay dee sugan tahay oo ay saxiix tahay iyo wa tasqiimihaa cilaysiinteed xukumkii la xukumayay mid saqiima ama cilaysan inay tahay maxay ku hadleen biqowlin qowl bay ku hadleen hadal bay ku hadleen bacdigaasi low darabnaa haddaan kaba jeedsan oo can xikaayatihi qowlkaasoo naqlintiisa iyo kawar xikaayadiisa laga xikaayoonayo iyo wa dikri fasaadihi fasaadkiisa sheegitaankiiba aan iskagaba jeedsano oonaan kaba hadlin aan iskaga aamusno safxan waa jeedsi aan ugaba jeedsano oynu iskaba dayno lakaana uu ahaan la darbiga ama icraadkaasi ra'yan ra'yi matiinan xoog leh wa madhaban madhab saxiixan saxiixan uu sii cillayn doonaa oo wuxuu leeyahay qolooyinkaa adigu sheeganaya aqoon inay xadiidka u leeyihiin aqoon ay u leeyihiin tasxiixu asaaniid wa tasqiimiha ama barhkood baa waxay hadal bay ku hadleen hadalka isagaa inoo sharxi doono inoo sheegi doona wuxuu leeyahay hadalka haddii aynu marka horeba aynaan soo qaadin aan ka aamusno aynaan sheeg sheegin oo darabnaa acradnaa weeya fanadribu cankum dikra safxan waatan safxana taala kollayna qira'a sabciyana fanadribu waabay ahaydba walowna wuu leeyahay ta badani waa dee ficilka in thulaatsi uun uu noqdo adrabnaa oo halkan laydhaa ama sooba noqnoqota ayuu leeyahay waa laga fasiixsan yahay laakiin qur-aanka labadaba qiraa'adu way kuba timi marka wuxuu de imaka jeedsi macnuhuna waa acradna ayaynan iskaba aamusno iskaga jeedsano xikaayo qowlka aan soo naqlino ayaaba fiicnaan lahayd sababtay u fiicnaan lahayd way noo dambaysaay bal intaynaan taa gaadhin horta muu caddayn maanta muslim ruuxan uu si xun uu radin doono ama shakhsigan uu u jeeday ee waa ibhaamiyey oo waa kan yidhi uun bacdu muntaxi lilxadiidi min ahli casrina waxaa adigu meesha inoogu sugan uun dadka iyagu bal xadiidka ku shuqloonaa inuu ka mid yahay sheekoo ka cabira sheegasho uu sheeganayo waxan oonu dee nin raasakh ku ah aqoon aada u sarraysa uleh aanu ahaynba cibaaradu ha noqotee waa muddaciinta xaggaa sheeganaya waana zabankiisii marka culimmadu ruuxan iyadoonay wax dee meesha caddayni jirin arrintu aanay ahayn waxay gooyeena ay takhmiin iyo male ay tahay ruuxa uu yahay waa isu khilaafeenoo barhkood baa waxay yidhaaheenba wuxuu hadalkan ula jeedaa dee masalada markaan aragnano bukhaari buu ulaba jeedaa taas bay yidhaaheen qolooyinka taa yidhi waxaa ka mid a oo sancaani kolley dee kitaabkiisa nucaruufkiiyo tawdiix lafkaar iyo aduu sancaani baa kaba mid ah dee qolooyin mutaakhiriinta ka mid oo qowlkoodu taa yahayna waa jira bar waa la yidhi walow bacd alculamaa ay leeyihiin mee qowlkaasi ma habboona halkan oo ay leeyihiin waxyaalahan waxyaalahaanu ku habboonayn gees bukhaari magaalada naysaabuur oo kale uu isagu ku dhashay ku koray kuba dhintay muslim wakti uu muslim saddex afar jir malaa meelaha laba kun iyo laba boqol iyo sagaalkiina waa soo maray isagoo shan iyo toban jir oon dee cilmigiisaas aan yeelan laba boqol iyo kontonkiibaa markii dambe ay muslim kulmeen ay is arkeenee muslimna uu wax ka wariyey bal uu isaga sababtii uga tegay majliskii sheekhiisa moxamed ibni yaxya duhli ugaba tegay laba boqol iyo kontonkiiba markaasna kitaabkani waa diyaarsanaayo kitaabka siaan soo marray waa markuu dhameeyey taaliiftiisa dhameeyey oo umuurahanba marka uu la kulmay horteed baaba kitaabkan uu sii dhameeyey bay barhkood leeyihiinoo adugu bal ma haboonay leeyihin warkooda iyagu waxay yidhaahaan oo ayagu yidhaahaan bukhaari iyagu u wada jeedaa cali bnu madiini waa sheekhii bukhaari cali bnu madiini oo kale imaam dahabi muuqidada kalaamkiisa waa sida kaa muuqata imaam sibd min alcajami la yidhahna waa sida uu isagu caddeeyuu gooyo kollay hadalkaa hore wixii kuba yimee naqdiina waa ku imanaya warkood baa iyagu waxay yidhaahaan wuxuu ula jeedaa uun ibnulmadini ayuu ula jeedaa waa cali bnu madini muslimna waa la kulmay lakiin kitaabka saxiixa waxba kagamuu soo saarin bukhaarina waaba sheekhiisii cilmigan cilashana aad iyo aad ba aqoontiisa u sarraysay ama wuxuu kaba joogay qimo iyo dee dadkii waxa weeyaan cid kaga horraysayba casrigiisii waaba yarayd ama waaba dee la odhan karaa adigu naadir bay ahaydba bal taa waa la yidhi kolle ibnu kathiir iyaba isagu kitaabkiisaan halkan ku aqrinay albacith alxafiif kolley cunwaankan lagu madbaceeyey ama mukhtasaru culuumi alxadiid waa sida uu u iisho ee hadalkiisiian halkaa kusoo marnay wuxuu ahaa cibaaradiisayd qiila inahu yuriidu lbukhaariya waa saa waxaa la yidhi bukhaari buu la jeedaa laakiin isagaa muxuu yidhi ibnu kathiir wاظaahiru anahu yuriidu caliya bna madini laakiin sida daahirka waa inuu cali bnu madini ujeedo markaasaa wuxuu ku cileeyaa cali bnu madini asla sixa markay noqoto xadiidkuba ayuu shardiyaa ma inay dadkani kulmeen wax kala warinaya masalada inoo soo socota ayuu shardiyaa oy dee wax la kulmeen ama bukhaari saxiixa ha islaazimiye laakiin shardi maaha taas buu isagu yidhaha wala xaafid ibnu xajar ra'yi taa ka qabo xaggan hadalka bukhaari calaa kulli xaalin bal taas waa la yidhi waxaa intaa dhaafsanaa mararka dambe waa la arkaa waayo waxaan aragnay dad mucaasiriintan waqtigeennan jooga ah oo iyagu leh waxaas waa dee qowl imika ruuxaan la aqoonu dee taas ahayd oo waxa in qowlkii weeye sad muslim qaba oo say culimadoo dhamme qabaanba bal adigu masalada waan wixii ka dambeeya intaa ka ziyaadsan waan arki doonaaye bal qaa'ilkii waa mubham maanta aqwaashaasna way jirtaa oo cilmigii hore markan eegno waa aqwaal ay leeyihiin dee bal maalan ninkaa mucaasirkan sheegayna mar wax soo yar naqlin doonaa haddii aan la yidhaaho ilaahay dhib yareeyo marka wuxu uhi sheekhu id icraadu idan marar baan soo aragno halka waa litacliil bay u timaadaa liannoo kale ay la macno tahay markaa wuxuu soo sheegay hadalka caynkani hadal dee aada u liito weeye buu leeyahay ay ku hadlay qowlkaasi marka waxyaalaha aan qiimaa lahaynee liitee ama dadkana kolkol fasaad ugaba noqon uga iman kareen toosnayn sheegsheegga la sheegsheego ayaa kolkol dicaayad usii noqda lagu sii faafiya haddii meelaha marka aamuska laga aamuseen la hadal qaadinba oo kolkol waxa dhici kartay inuu meesha kaba saaro oo layskaba iloobo cidba aanu dadka ku dhex faafin eh laakiin sheegitaankiisa la sheego ee lasii wadwado ayaabay nooc dicaayay u noqonaysaa nooc sheegsheeg bay u noqonaysaayo ee dadkii baa dhici karta inay taa ku baraarugaan oo wixii bal markaa uu saa kuba faafo markaa saasay u roon tahayba hadalka aan qiimaa lahayn inaan la hadal qaadine layskaba daaya ayaa mudan tii buu leeyahy u cillo ka dhigaya wuxu uhi idcille al icraadu jeedsi la jeed laga jeesto can alqawli qawlka almuaraxi macnaa waa almarmiyi weeye qawlka aan qiima lahayn ee la tuuray kalay dee idiraaxuna imaka dee haddii ficilku markuu hulaasiya dee madruux baabu ahaan lahaa wixii la tuuray bimacnaa daraxahu waramaahu weeye almarmi lakiin ifticaaladan laga cabiro dee ruuxa malaha waa qawlka aan dee liita en qiima lahayn ee la tuuray oo lagala jeesto laska laga aamusaa ayaa axraa ku xaq leh icraadkaasaa ku xaq leh liimaatatihi dilitaankiisa la dilo qowlkii wa ikhmaali dikri qaa'ilihi kii yidhi ee hadalkaa yidhina waa sheegitaankiisa la sheego oo meesha la tuuro oo dee ikhmaalku macnaa istaad weeye in meeshaba laga saaro laga dhiga wax khaamilo oo qarsoon oon laba garanahayn kaasaa u dhow buu leeyahay in lagaba aamuso oo wixii eh, laakiin wadwata hebel baa saa yidhi waxaa la yidhi dad aan maqlin baaba ku maqlaya dad waa dhici karta waxaan inay dee bal maalan sii wadwadaan oo hadhow qowlkiiba uu saa kuba faafo haddaba tan baa ku leh axra wa ajdaru axra iyo ajdaru iyo xaqiiqun iyo waa isla wada baab ama waa isla wada macne wa ajdaru iyadaana ku awlaysan ku mudan ama kuba xaq leh allaa yakuuna inaanu noqonoo daalika waa sheegiddaa la sheegayaa tambiihan baraarujin liljuhaali caleyh kuwa juhaasha oo qowlkii lagu baraarujiyay aanay taasi u noqon oo waa dee hadal kolley aada u yar qiimale intani oo waxa weeyaan kolkol baa waxyaalo dee dhici karta qowl aada u saaqedaaba cidi ku hadlayaan waxyaalay odhan marka sheegitaankiisa la sheegee la wadwadaa waa dacaayad isagii baa la faafinaya isagii baad adigu loo nusira halkaa eeg radin halkaa ama bal ruuxa hau soo naqliya waxaanu la yaaban yaho xumaynaye laakiin sheegiddaas dad juhaala ama cawaama jiroo dhici karta adiga goorma idhaahaanba insaanka waxa ugu daran waxa loo diido haddana de xadiid maaha kutub xadiid bark ama kutubta qaar ba usoo noqdeen dadka haddii loo diido xadiid bay ka dhigan yaxya culumidunya dhacaa haddii loo diido bal masalan saalo laydhaa ha burburinina saaladaa xoolaha waxay o dhan waxa laynoogu diiday waxbaa ku jira bal oo kale oo waxa weeyaan wixii loo diidun baa ugu dara marka haddii goor haddii qowlkan dee markuu asartiisii uu faaftay ee arrintu ay tahay sax in laga aamusamayo wixii in la radiyo ba la joojiyo laakiin waxaan dadka badankoodu ku baraarugin maqaal yaroo meel saxiifo oo qarsoon lagu qoray iyo waxyaala sidaas hadal meel lagama yidhi oo dadku aanay maqlin iyadoo lasii sheeg sheegaa dad aanay maqlin baa sii maqlaya marka nooc dicaayadeed iyo faafin bay u noqonaysa noqonaysaa marka waa arrin muhima ah tani wuxuu leeyahy markaa qowlkan iyadoo marka horeba aan iska dayno ayaa keenalayd in la yskaba iloobo oonay dadku qaadan ahlcilmiga aanan dhex gelin laakiin waa kan uu sheegaya wuxuu taa u yeeli waayey wuxuu uhi hayra laakina ana anagu lamaa takhawafna markaan ka cabsanay min shuruuri alcawaaqibi waa jamcu caaqibatin waxa weeye waa cidhibaha ama waxaa shayga aayihiisa iyo dee caaqibadiisa sharkeeda iyo dhibkeeda oo waxyaalaha ka dhalanaya weeye ka ratimaya ee shar iyo fasaada ee la arko dee qowl waxa weye isaga muslim heerku kaba joogayna keenaya axaadiis badani meeshaba inay kama baxdo oo sunnihii qayb badan lagaba tago keenaya waa shar weyn waa dhib weyn haddaba cawaaqibta shuruurteeda markaan kaba cabsanay waxyaalahan dee caaqibadan shaygani uu yeelanayo sharkiisa iyo dhibta kaba iman iyo waqtiraalu jahalati dadkii jahalada ahaa oo ku kadsooma markaan kaba cabsanay bimuxdathaati alumuur waa bilumuuri almuxdatha oo min idaafati sifati ila almawsuuf ay noqona waa alumuuri almuxdatha asal korena dee muxdathaat mufradkeeduna waa muxdathba ama muxdatha waana umuurta la ikhtiraacday asxaabul ahwa ikhtiraacdeen baa dee muxdathaat laba yidhaahaa macnaa markaanu ka baqanay eanu ka cabsanay buu leeyahay dadkii jahaalada ahaa inay ku kadsoomaan waxyaalahan aan jirin ciduun ay iska samaystay iskaba ikhtiraacatay ay ku kadsoomaan oo ay qaataan oo isan u ictiqaadiyaan inuu sawaab yahay wa israacihim uu deg degooda aan ka baqanay udegdegooda dadkaa jawaahashia ay u degdegaan ilaa ictiqaadi khada'i lmukhdi'iina kuwa iyagu gefsan khada'ooda inay ictiqaadiyoon ay u arkaan sawaab inuu yahay wax toosan inuu taa markaan kaba qaabsanay iyo wal aqwaali aqwaashii asaaqidati dhacsanayd cinda alculamaai culimmada agteeda in qiimaa inay dadkaas jahladii ay ictiqaadiyaan oo taa ay kuba tagaan oe sawaab u arkaan markaan kaba baqanay jawaabtii lamaad waa tan lamaa takhawafna jawaabteedii waa tan eeg ayaan ra'aynaa waxaan aragnay alkashfa faydid can fasaadi qowlihi qowlkiisa fasaadkiisa waxa weeyaan ictiqaadine weeye qowlka ruuxa qaa'ilkaa weeye waa kaa wili waqad takalama bacdu muntaxid lxadiidi biqowlin faydid la faydo macnaa fayditaanku waa caddayn la caddeeyo oo la bayaamiyo can fasaadi qowlihi qowlkiisa fasaadkiisa la caddeeyo waradda maqaalatii kashfadii bay inoogu cadfan tahay bal laqbadan caawa ku yar dadaalaynaa iyo tan kollay laba habeenna ama fursaan u helaynaa intaa ciida bal aad loogu raacdo si hadhow markaa masaladan macno ahaan iyo aqwaashii kale culimmada iyo bal daliilkiisu suu yahay iyo waxay jawaabtoodu tahay iyadoo iyagoo ay halkan culimmada ay leeyihiinba qowlkan uu radeeyaaba qowlka sawaabka ah qowlka raajixi waa qowlkan uu radeeyo la leeyahay bal ciddii tidhiiyo markaa wujatu nadar iyo bal masaladu waxay tahay taas marka kalean yar soo khulaysaysan doonaaye imika halkan bal aan eegano unta lamaadii lamaa takhawafnaa jawaabteedii maxaan riday ra'aynaa ayaa waxaan ictiqaadinay markaan taa ka baqanay waxaan ictiqaadinay alkashfa waa caddayn la caddeeyo can fasaadi qawlihi ruuxa qowlkiisu inuu qowl faasida yahay in la caddeeyoon laga aamusin iyo waradda kashfidii baan ku cadfayaa waradda maqaalatii hadalkiisaa iyo maqaaladiisaa soo la celiyo oo lagu celiyo biqadri maa kii qadarkeed ama biqadri maa yaliiqu biha waxaa maqaaladaa u laaiqa wax u laaiqo u cunamo u munaasiba lagu radiyo min araddi radina waa waxyaalaha iyada u munaasibkae xagga radine dee qowlkan markaa meeshii ka saaraya ee xumidiisa iyo fasaadkiisana muujinaya taas ayaa waxa weeyaan ayaan aragnay ajdaa mid waxtar u badan u nafci badan inay tahay cala alanaam bal ilaashada oo de laqba ku dadaalaysay ra'aynaa waxaan ka dhigay jawaabtii lamaadaan ka dhigay alkashfa mafcuul hore weeye oo ra'ayna markaas inaad waa faacila ay leedahay mafcuulkii labaad ee ra'ayna macnaa ictiqadna ay qaadanaysayna waa waxay noqonaysaa halkan marka dambe a ridee ajdaa cala alanaam taas bay noqonaysaa laqbadna waa siday ku toosaysa haddaan ku yar noqdo marka taasi dhacdeen waxaa ka baqanay dee uu inoo soo sheegay baa ra'aynaa waxaan aragnay oo noo muuqday alkashfa faydid iyo cadayn la cadeeyo can fasaadi qowlikaa qaa'ilka ah ama mutakalimkaa qowlkiisa fasaadkiisa la cadeeyo waradda maqaalatii maqaaladaa uu leeyahay waa qowlkaasune oo la radiyo biqadri maa kii qadarkii lagu radiyo yaliiqu biha iyada u munaasiba u cunamaya min araddi radin ah kaasi ajdaa mid uu waxtar badan inuu yahay u nafci badan uu yahay calal anaami dadka waa axmedina ajdaad ay ku cadfan mafcuulka labaad kaba dhignay waa axmeda mahadimid u mahad badan xagga marka la eego u mahaditaan la mahadiyo u badan lilcaaqibati insha allah caaqibada iyo cidhibta dambe ka ratimaysana waayo axaadiistii badbaadi noo badbaadaysa qowlka mutaraxa ee mustaxdadkaasuu kaba cabiraya mukhtaraca meesha kaba baxaya marka iyadoo aan laga aamusin ee la radiyo ayaa dadkiina u waxtar iyo nafci badan xagga marka la eego caaqibo iyo ma-aalka dambena taas baa mahadinta la mahadinaya ay badan tahay oy ka badan tahay iyadoo laga aamuso saasaanarag aragnay maxaa haddaba qowlkan wuxun buu yihi u hadlay qowlkani muxuu yahay waa kan qowlkiibuu imaka wadaa marka dambe radintiisa noo inoo dambaysaaye waa sura wazacama wuxuu sheegtay haddaba alqaa'ilu qaa'ilkan alladii qaa'ilkao dee bal qaa'ilka waa taa waxyaalihii magacyo la yidhi waan sheegnay welina hadalku taa inooguma dhammaan leenahay wazacama wuxuu sheegtay alqaa'ilu kaa qaa'ilkaah aladii alladii qaa'ilkaasoo iftataxnaa aan furfuranay alkalaama hadalka aan ku furfuranay <coughs> cala alxikaayati xikaaye can qowli qowlkiisa aan ka xikaayoonayno iyo walikhbaari warramid aan ku furfuranay cala alxikaayati ku cadfanaan can suui rawiyatihi rawiya waa fikirkiisa iyo nadarkiisa waa fikirkiisa iyo nadarkiisa xumidiisa warramid aan ka warramayno aan hadalka ku bilaabanay muxuu sheegtay waa tan wixii uu sheegtay oo ana kulla isnaadin isnaad kasta oo lixadiidin xadiid u sugnaaday isnaadkaasi fiihi fiigiisana uu ku sugan yahay isnaadka fulaanun can fulaanin waa cantaas eeg isnaad kasta oo uu ku sugan yahay dee oo xadiidkaasi amya xadiidin adigu xadiidkii u sugnaaday isnaadka dhexdiisana fiihi fi lisnaadi ay ku sugan tahay fulanun can fulaan kuma sugnaa markaa dee samictu iyo akhbaranii iyo waxyaalahaas xadathanii ee can fulaan baa kuma sugan walxaal qad axaada uu ixaadeeyuu koobay alcilmu cilmigu waa inaga cilmigeenni oon ognahay weeyoon ka warhayno biannahumaa labadan fulaan can fulaan waa labadan kala warinaya wax qad kaanaa inay ahaayeen oo la helay fii casrin zaman waaxidin keliya isku waqti bay ahaayeen labada nin waa laba noo isu soo gaadhay wa jaa ay bannaan tahayna oo waxa weeye ay bannaan tahay jaa-isan ay bannaan tahaydo dee tii imika markaynu xalaal iyo xaraam ka hadlayna waxaasi waa bannaan iyo waxaas tii maaha loo jeeda macnaa ay suurtagal tahay weeye mumkinun weeye macnaa saa'iqun weeye tani ay meesha suurtagal tahay oo ay markaa mumkin ay tahayba an yakuuna inuu noqdo alxadiidu xadiidkaas alladii xadiidkaasoo rawaa uu wariyey alraawi raawigii uu wariyey caman shaksi uu ka wariyey rawaa oo raawigani wariyey caman shaksi rawaa canhu dee ninkan uu kaba warinayo uu ka wariyey ay maxaa mumkinah wajaa-isu an yakuuna waa tan khabarkii bal yakuuna halkan iska rido qad samicahu inuu maqlay minhu isaga waa ninka hore uu kan dambe ka maqlay washaafahahu bihi wakhaadabu bihi uu kulaba hadlay hayra laakiin <clears throat> weli hadda wax aan hadal baa ii socdo oo aan weli meel aan ridaan u doondoonaye waa laqmaduun baan uga jeedaa kayra laakiine annahu laa naclamu ma ogin lahu waa raawiga hore weeye waa raawiga hore minhu raawigan dambe dee fulaan can fulaantan raawigan labaad ee uu kaba warinayo lahuna waa araawi can shaksin minhuna waa min almarwiyi canhu samaacan maqal uu wax ka maqlay ma ogin walam najid maynaan helina oo maynaan helin fii shayin shay min alriwaayaati riwaayaadka ka midana kumaynaan helin annahumaa labadoodaasi iltaqayaa qadu inay kulmeen weligoodba dee asal ahaan maynaan helintaasi qadu waa dee zamanka maadiga aw nafyi u yaala inta badan nafyi baa loo isticmaala hadday meela isbaat dhacday waa meelo naadira xataa xadiis bay taasi dhacday aw tashaafaha aima ay wada hadleen bixadiisin xadiis ay ku wada hadleen wuxuu sheegtay ana alxujata laa taquumu cindahu bikuli khabar bal wazacama alqaa'ilu aladi iftataxnaa wuxuu uu sheegtay muxuu ahaa hadalkii waaye ana kulla wuxuu sheegtay ana kulla isnaadin lixadiidin fiihi fulan can fulan wuu dheeraaday hadalkaasi xadiidka soo saaya saas ah oo xaaladiisu ay taa tahay ana alxujata laa taquumu bihi xujadu inaanay laa taquumu inaanay xasilayno cindahu isaga agtiisa bikulli khabarin khabarka soo jaa hada lmajia dariiqaa ku yimi oo macnaa waxa weeye labada waa mutacaasirayn isku waqti ahaayeen in can baana dee ninkani ninkan kaleu kaba warinayaa laakiin maynaan helin oo waynu ognayn inay isku waqti ahaayeen laakiin ma hayno fii shayin min ariwaayaat in iyagoo khidaab dhex maray ama mushaafaho wax kala maqlay ujeedadu iyagoo kulmay ma hayno inay isku waqti ahaayeen ba inay kala maqleenna waa suurtagal iyo waayo hadday dalaalo cad aan hayno inaan labadan ruux kulminba isku waqtiba adeen taa iswa muslim dee jaanibka kaluu marinaya daliil baa meesha jira laakiin markii aan daliil caddaynaya la kulan la-aantoodu aanu jirin inay kulmeen ixtimaal ay tahay wax laakiin anfeeyaana aanay jirin taas wax sugayaana aanay jirin meesha tadliisna aanu jirin ninka ilaa samaacaan helo inaanu xujo ahayn buu sheeganayaa buu leeyahay muslim waa radin doonaa waa inoo soo socotaa laakiin hadalkaa balyar dheeraaday uun oo laqbada waxaan filayaa ina kari doontaan uun bal waxaa yidhi wazacama alqaa'ilu wuxuu yidhi wuxuu sheegtay kaa isagu ku qowlay waa qaa'il kuwa ninkaa bacdu mutakalimi muntaxil xadiidka uu kaba cabiray aladi iftataxna alkalaama cala alxikayati can qowli walikhbaari can suwi rawiyatihi muxuu sheegtay ana kula isnaadin lixadiidin fiihi fulanun can fulaan xadiid isnaad kasta oo uu ku sugan yahay xadiid ama isnaadin oo lixadiidin u sugnaaday fiihi isnaadkaa fiigiisana uu ku sugan yahay fulanun can fulaan waqad axaada bihi cilmuhu dee intan balwado he ayaa muxuu sheegtay haddii dee cilmiga waqad axaada alcilmu biannahuma kana adigu soo wado ana alxujata laa taquumu cindahu markuu sifadiisna ay taa tahay ee ujeeddadu cilmigeenni waa ixaadaynaya waan ognahay inay isku waqti ahaayeen waan ognahay waxaa kaloo iyadna suurtagala ah sida hadalkii inoogu sugnaa in xadiidkan uu ninkani kaba wariyey ninkan kale uu kaba wariyey inuu ka maqlayna waa suurtagal taas waa suurtagal laakiin ma hayno samaac ma hayno isagoo samictu yidhi ma hayno ma hayno fii shayin min alriwaayaat meel ay ku kulmeenay isugu yimaadeenna ma hayno ama ay ku wada hadleen ma hayno marka muxuu leeyahay laakiin waa suurtagal inay kulmeen waayo haddii daliil jiro caddaynaya inaanay kulminba nina wuxuu joog joogaa waxa weeyaan dee maqrib alcaalam alislami andalus baabuu joogaa nina waa nin ama dee sharqigii jooga ama in kasii shiraysa ayuu joogaaba dee waxa weeyaan qur-aan oo la ogyahay inaan midna halkiisa kaba iman kani aanu soo xajin oo xajna aanay ku kulmin iyada markaa dee waa daliil cad baa la laakiin waxaa suurtagala inay kala maqleen se ma hayno wax inoo sugaya taa ma hayno iyagoo meel kuwa kulmay ma hayno ayaa muxuu sheegtay qaa'ilkaasi muxuu sheegtay ana alxujata laa taqumu cindahu bikulli khabarin bal hadalkii waa zacama alqaa'ilu halkaasuu inoo dhacaya wixii uu sheegtay waatan ana alxujata xujadu laa taquumu inaanay xujadu sugnaanayn cindahu isaga agtii bikulli khabarin xadiid kasta oo jaa